barnaamij jamacat اlictisaam bilkitaab wasunna waa fadhigii lixaad waxaynu insha allahu tacaala caawa aynu ka hadli doonaa saddex baab baabka sideedaad iyo baabka sagaalaad iyo baabka tobnaad baynu insha allah u mari doonaa albaab الthaamin mowqifuna min الصaxaabati wa ali اlbeyt lejnadu waxay ka hadleen mowqifka aanu ka qabno saxaabadii rasuulka iyo aalu beytka ayuu halkan kaga hadlayaa waxay yidhahdeen nuxibu asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waaswaajihi ummahaati اlmu'miniin asxaabta rasuulka waanu jecelnahay iyo aalu beytka iyo xaasaskii rasuulka iyo qudhooda aalu beytka ka mida wanatawallaahum waanu xigtaysanaynaa jamiican idilkoodba wanuxibu waanu jecelnahay man yuxibuhum qofka jecelna waanu jecelnahay wanubqidu waanu nacaynaa oo necabnaha man yubqidhum qofka neceb walaa nakuudu dhex geli mayno fii maa shajara baynahum wixii dhexooda ka dhacay saxaabada wanuhbitu lahum waxaan u sugaynaa ajra almujtahidiin kuwii dadaalay ajarkoodii baa loo sugayaa wanaxkumu waanu ku xukumaynaa calaa man yatakalama fiihim qofka saxaabada ka hadla aw fii axadi minhum ama axad saxaabada ka mida bisuu'in xuma kaga hadla waxaanu ku xukumaynaa bizayri waاdalaali waazandaqa waxaa la yihahda ilasho inuu inxiraafo qofkaasi inuu baadinimo ku sugan yahay inuu nifaaqnimo ku sugan yahay wanuuminu waa rumaynaynaa biannahum khayru hadihi اlumma ummaddan kuwii u khayr badna inay yihiin uma taabiciin baa ku xiga uma taabiciihim oo xadiidkii khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum wa bianna afdalahum waxaan kaloo rumaysanay ka u fadliga badani wa axaqahum biاlkhilaafati abu bakr الصidiiq uma cumar الfaaruq uma cuثmaan bn cafaan uma cali bn abi aalib inay saa isu xigaan oo say khilaafada u kala horreeyeen inay fadligoodana yahay oo abubakar u horeeyo oo cumar ku xigo cuثmaan ku xigo calina u dambeeyo wanatalaqaa waa kala kulmaynaa fahma diinina minhum diinta qaadasheeda iyo fahamkeeda xagga saxaabada fahamkay fahmeen baanu ka qaadanaynaa say u gartay u fahmeen maxaa yeelay lianna allaha radia allaahu canhum ilaahay baa ka raali noqday waraduu canhu iyana ilaahay bay ka raali noqdeen waliannahum shahiduu tanziila wa caasaruu rasuula sala allahu alah wasalam waxaa kaloo ay sabab tahay inay eh, goobjoog ahaayeen waxyigii soo degayey oo ay rasuulka la mucaasadoon la joogeen ardadiisi ay ahaayeen wahum iyaga ayaa waxay ahayn aclamu biasraari lugati alcarab luqada carbeed sirteeda iyo fahamkeeda iyo macnaheeda kuwa u yaqaan bay ahaayeen qaala tacaala wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaati tajrii taxtaha lanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawz اlcaظiim marka saxaabadu dee ahlu sunnaha ile manhajkani waa manhajka ahlu sunnaha wax cusuba maaha ahlu sunnuhuna saasay qabaan in saxaabada rasuulku ay tahay waajib in la jeclaado waa waajib in la jeclaado ilaahay baana subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay muxamadu rasuulu اllahi wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruuxamaa baynahum taraahum rukacan sujada eh, cabdillahi bn mascuud eh, sida imaamu alaajuri kitaabkiisa ashariica mujaladka afraad safxadda lix boqol lix iyo tobaatan oo kaga hadlay wuxuu yihi ilaahay wuxuu eegay quluubta addoommaha ayuu eegay fawajada qalba muxamadin khayra quluubi اlcibaad in qalbiga nabiy llaahi uu yahay quluubta bani aadamka ka u wanaagsan inuu yahay fastafaahu linafsihi wabacaahu birisaalati markaasuu naftiisa u doortay risaaladii buu usoo dhiibay kadibna wuxuu eegay nadara fii quluubi اlcibaadi bacda qalbi muxamed nabiy llahi moxamed gadaasha fawajada quluuba asxaabi muxamadi khayra quluubi اlcibaad fajacalahum wasalaaءa nabiyihi yuqaatiluuna can diini kaasa ilahay u doortay nabi llahi maxamed asxaabtaas u doortay oo ay asxaabu noqdeen oo diintii difaacayaan eh, arrintaas marka waa waa shay sugan doorasho ilahay inay ku yimaadeen waxaa sugan inay yihiin eh, dadka kuwa u fadli badan in tartiibta khilaafada ay usoo mareen ay ufadli ay yihiin fadligooduna sida uu sheegay labada imaamee abu xaatim araazi iyo abuzurc araazi waxay yidhahdeen waxaanu eh, jamiic eh, amsaarta magaalooyinka xijaazan wa ciraaqan wa misran wa shaaman waxaasoo dhan waxaanu kala kulnay culimadeedii ana khayra hadihi اluma bacda nabiyiha abubakr sidiq uma cumar uma abkhaaab uma cuثmaan uma cali saasuu sheegay waa markaa shay mutafaqa cinda ahlusuna waljamaca waa kii lahaa eh, ninkii loodhan jiray qaxdaani qul ina khayra اlanbiyaaءi muxamadu waأjalu man yamshi calى اlkufbaani waأjalu saxbi الrusuli saxbu muxamadi wakadaka afضل saxbi اlcumaraani rajulaani khuliqa linasri muxamadi bidami wa nafsi dalika rajulaani marka waxaa weeyaan dee fadli badan iyo khayr badan ay leeyihiin la ysaga sheekayn maayo saxaabadu waa cuduul oo waxaa muttafaq lagu yahay ahlusunna ay ku yihiin inay yihiin dad caadiliinah oo cadli ku sifaysan marka laga reeba de kuwa ahlubidacaasay sheegaan iyagu oo iyagu dee eh, saxaabada waa gaalaysinaya qaarkood saxaabadu eh, inay cuduul yihiinna dee ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aankiisa kaga markhaati kacay oo tilmaamay eh, wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaء calى الnaas waxay ahayd ummadaha kugu khayr badan kuntum khayr eh, khayra ummatin ukhrijat lnaas saxaabada kowka ah imaam xarami wuxuu leeyahy waxaan isku waafaqay inay saxaabadu kow ka yihiin aayadku ay sheegayso eh, saxaabadu eh, waxaa weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala ka raali ayanay ah, ka raali noqdaan laqad radia allahu can muminiina id yubaayicuuna taxta shajara wa ahlu sidqi waalfalaax si ilaahay ku yihi fuqaraa'i muhaajiriin aladiina ukrujuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana marka saxaabadu lagama sheekayn karo dee khayrkoodii wanaaggooda waxaa rasuul ku sheegay inay amanatan lilumma ay u yihiin intay joogaan saxaabadu kuwa maaragtay nabadgelyada u ah ummadda waa xadika saxiix muslim ku sugan annujuumu amanatun lisamaa xidiguhu samada ammaan bay u yihiin mar hadday soo daataan samadii xaalkeedi waa dhamaaday faidaa dahabat nujuum ata samaa maa tuucad aniguna amaanatu liasxaabi baan u ahay oo markaan tago waxaa imanaya wiii wixii imanaya imanaya lagu yaboohay asxaabtay waa asxaabii amaanatu liummatii faidaa dahaba asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun marka waa khayrkooda oo waxay odhan jireen idinku jiraa cid nabiy llaahi Eh, mawduuca waxaa wuxuu yihi kaana annaasu ahla ridda bacda الnabiy ila ثalaaثa rasuulka dabe dadka waa ridooyeenba marka saddex laga reebo miqdaad iyo abu dar iyo salmaan marka laga reebo way gaaloobeen dadka soo ma aragti markaa dee lagama sheekayn karo meeshay gaadhsiiyeen saxaabada abubakar iyo cumar oo labadii ugu fadliga badnaa saxaabada ah bay shaanshaan kala baxeen tabat yadaa abi lahabi watab waa abubakar iyo cumar bay idhahdeen soo ma aragti waxay leeyihiin eh, jibtiya taaquudka qur-aanka ku yimi waa abubakar iyo cumar nin shiicoo shiicioo qumi la yidhaahdo tafsiir qoray wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa shayaaiin alinsi waljini waa abubakar iyo cumar buuri abaar qaba wey oo hadda waad arkaysaan shaashadaha ama maaragtay youtubyada waa ka buuxaan markay tawxiidkooda shirkiga a u qabanayaan ummadda inay eh, eh, markaa cali yidhaha inuu ilaahay weli ilaahay yahay eh, waxaan qirayaa inaan beri ka ahay abubakar iyo iyo cumar ya weliba dee ducay akriyaan joogto u ah ya ya waanahuma fi naar marka inay ku jiraan waxay odhanayaan ducaa sanamay quraysh baa jirto lagu wardiyo wardigooda joogtada ah allahuma malcan sanamay quraysh wa jibtayhimaa wa taaquutayhimaa wa ifkayhimaa wa ibnatayhimaa waxaasay akhriyaan waa wardigooda muhimka ah aan la dhaafi karayn oo caaisha iyo way gaalaysiinayaan marka qolyahaas wax sa niman sahan maaha wakiilaha saaxibu nuuniya ina rawaafida sharu man waطi'a alxashaa min kuli insin naatiqin aw jaani madaxu الnabiya wakhawanuu asxaabah waramaahum biالظulmi wاlcudwaani hayaain wey dad sahlan maaha waxaa weeya wuxuu odhan jiray abu zurca araazi haaulaa yuriiduuna an an yaطcanuu bishuhuudina liyubdlu kitaaba wasunna kuwaas waxay doonayaan inay dhaawacaan oo qoomaan marageennii iyo shuhuuddeennii say kitaabka iyo sunna u baabiyaan oo marag maaa kitaabka yaa shuhuud u ah yaa maragu ah diintan ya saxaabadii rasuulka marka yuriiduuna liyudfuu nuur اllahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuuri waxba ka qaadi maayaan marka shiicadu xataa kuwan zaydiyada la yidhaahdo oo waxoogaa iyagu ka sokeeyo abubakar iyo cumar odhanaya waa eh, waa saxaabadii rasuulka waana laga lahaa laakiin dhib male hadday dee meeshii u qabteen haddana waad arkaysaa eh, iyaga qudhoodu wuxuu odhan jiray imaamu dahabi hadii keenta nin zaydiya waxaan kaaga soo saarayaa un raafidi kuwa un buu xubsiibanaya nimanka la yihahdo itna eh, cashariyada meel sacda la yihahdo masaajid ku yaalla oo eh, masjidulhaadi ay yidhahdaan oo yaxya ibn xusein imaamulhaadigii haadiweyooda madaxu ahaa waa xaggaa dambe qabri adigo ilahi halkaas ku aasayay waan soo galay isagan yar dhex maray halkaa masaajidka waxaa ku qoran lacanat ullaahi calaa mucaawiya oo mucaawiya saxaabadii rasuulka ka mida kaatibkii waxyiga ah way nacdanayaan weliba odayaashu dhaqankooda waxaan ku arkay yamanta kuwa dee eh, shimaariyiinta ee eh, zaydiyada asalka u ah markay ilmaha ku cadhoodaan iyo mucaawiya odhanaya ka soo baxaysa mucaawiya macnaha waa wacay meeshu dameysa marka shiicadu nashaad xoog hadda wadanka waa ka wadeen meel kastaba oo mabdaa inxiraafka ee khatarta ah ay faafinayaan marka waxa weyaan eh, dee raggaas baa saxaabada dagaal ku haya marka in munaasabada had iyo goor la keeno meelaha kutubta caqiidan laga hadlo waa muhim baabu taas alcilmu wاlculamaa baabkan wuxuu ka hadlayaa cilmiga iyo culamada cilmigu muxuu yahay aynu doonaynaa ee la rabo ummadda in lagu hago ee halkan lagu dhigaya maxaa loo jeedaa culimada la sheegayna waa kuya alcilmu buu ku bilaabay inamaa nushaahidu اlyowm fii mujtamacaatina min atafakuk اlijtimaaciyi waطugyaan الsiyaasiy waxaynu maanta arkayna bule bulshada dhexdeeda oo burburka bulsho ahaaneed iyo maaragtay qooqa siyaasadeed iyo xadgudubka iyo wataradi fi mustawa اkhulqi hoosu dhaca mustawa akhlaaqiga walinhiyaar اliqtisaadi burburka dhaqaale waxaasoo dhan waxaa u sababa huwa aljahlu bixaqaa'iq اlislaam islaamka xaqiiqadiisu laga jaahil yahay iyo qilat اlcilmi cilmi yaraan bilcaqiidati الصaxiixa caqiidadii صaxiixa ayd aan la garanaynin lidalika saa darteed bu nadcu waxaan ku yeedhaynaa ilىa طalab اlcilmi الsharciy bikuli اlwasaa'il mumkinati mutaaxa almubaaxa waxaan ugu yeedhaynaa cilmiga sharciga in la barto wasiilo kastoo suuragala ah oo qofka u sahlaysa inuu wax barto inuu adeegsado wanaakuduhu waa inaan ka qaadanaa wi cilmigii min masaadiri ahli الsunati اlasliya masaadirta ahlu sunnaha ee aslika wayaan ka qaadanaa maxay tahay masaadirtaas kitaabu sunna واإجmاع القyaaص جيد marka masaadirta alkitaaب والsuنة waxyiga ah oo iجmاacuna ma min iجmاع ilah walahu dayl bu wataa eh, qiyaaskuna iyagu mu dabagelaya marka waxa weyaan eh, masaadirta asliga ah eh, xagga maarata sharciga ah cilmiga in laga qaato wey wanacmalu calىa nashri baan ku camal falaynaa faafintiisa wanara waxaan arkaynaa ana اlcilma qabla alqowli waalcamal cilmi wuxuu ahaaday intaan eh, la odhan la hadlin iyo intaan camal la gelinba in cilmi horeeyo liqowli illahi tacala faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambika walilmuminiina walmuuminaat marka weeyaan eh, dhibaatada ummadda haysta bulshada dee cilmiga waxayga ahaa ee munazalka ee ilaahay ummadda ku hagaajiyey ee eh, maxamed loo soo dhiibay ee salafu saalix ay ku socdeen cilmigii hadduu meesha ka baxo ama u yaraado ama u yaraado waxaan shaki lahay in burburka ummadda ku dhacay ama jaanibka tadayunka ha ahaado akhlaaqiyaadka dhaqanka xun ha ahaato fasaadka noocyada kala duwan leh dhaqaalo burbur ha ahaato siyaasad iyo xukun iyo maqalqoosho khariban ha ahaato waxaasoo dhan waxaa sabab u ah iyadoo dadkani cilmigiina ay jaahil ka yihiin camal falkiina aan waa kala ratimayaan cilmi in la helo camalfalkiina yimaado oo cilmigu alcilmu qaala allahu qaala rasuulu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani wakina marka cilmigaa waxyiga ah baa ilaahay ummadda ku hagaajiyey oo salafka ummadda ay ku hageen oo ku saxeen cilmigaas aynu ugu yeedhayna inaynu baranno oo ummadda barro oo ummadda la gaadhsiiyo waynu u tegi doonaa kitaabljihaad baabuljihaadka markaynu tagno baynu ka hadli doonaa oo maraatibtiisa waxaa ka mid a in qofku naftiisa kula jihaado cilmiga sharciga barashadiisa kitaabka sunaa barashadiisa kula jihaado inuu kula jihaado ku camalfalka waxay baranaysa ku camalfasho inuu kula jihaado maxay faafinta iyo gudbinta halkaasaa marka xuluushu imanaysa waxaa mashaakil ummadda haysataa ee dhiba ku dhacdayna meelkay laga dooni maaye ilaahay baa qur-aankiisa asbaabta sheegay qawaacidda sunanka kawniga ah wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waxaa idinku dhacaya wax kasbateen marka ummadda ilaahay kama gardara ilaahay ma dulmiya khalqiga ilaahay dadku hadday wanaag ka shaqaynaya wanaagga lagama soo ciddii dadaalaysa ilahay dadaalkooda hubin maayo laakiin ummaddu markay sharcigeedii ka tagtay oo diinteedii ka fogaatay waxaa weeye markaasba waxaa ku dhacay dubaha aad arkaysaan iyo wax cilmigaasa markaa xalku yahay in loo soo noqdo wuxuu yihi walculamaau waculamaauna culamaau الsalaf الصaalix min الsaabiqiina اlأwaliina min الصaxaabati waman bacdahum culimadeenna oo ah culamaa salaf oo min asaxaabati kuwii horreeyo saxaabadii ah iyo waman bacdahum wixii ka dambeeyey min ataabiciin iyo wataabiciin ilaa yowm اddiin laga gaadho taabiciin iyo atbaacdoodii culamaau sunnati weeye sunnaha culimadiisi wey waxuraasu lmilla milladii diinta kuwa ilaalinaya weeye gaarhkii waardiyaha ka haya waqaadat اlumma ummadda hoggaankeedii way ahlulkhayr weeye wاlahari wa ahlulxadiidi wاlfiqhi wاnnadar cibaaraadkaaso dhan waad fahmi karta waxaa wey warahat alambiya ambiyada ku dhexlay weeyaan almuxyuuna kuwa noolaynaya weeye limaa maata min sunati اlmustafaa sala اllahu alayh waali wasalam wixii dhintay ee indiraasay dadku ay ka tageen kuwa soo nooleeya weeyaan oo dee rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu alay u sheegay qurbaho dambe markuu yimaado dad baa qurbaha kacaya ya xadiidki muxuu ahaa bada alislaamu gariiba wasayacuudu gariiba fatuuba lilqurabaa waa kuwe manhum aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu waa kuwa hagaajinaya waxay dadku fasaadiina ama riwaayad kale hum nusaacun min alqabaa'il <coughs> waa soo reera isaga yimi dad nooc noocoo kale qabaa'il ah oo ilahay diinta isu kaalmaysanaya oo khayrka ka shaqaynaya marka waxa weeyaan waa kuwa culimadu walaa yudkaruuna cindanaa laguma sheego laguma xuso agteeda ilaa biljamiil wanaag mooyaane wanuwaqiruhum wanuwaaliihim waanu weyneynaynaa waanu dhaweysanaynaa waman dakarahum bisuuin fahuwa calaa gayri sabiil qofka xumaan ku sheegaana waddadii xaqayd kuma taagna walaa naraa liaxadihim yani uma arkayno qof ka mida ah culimada ama daa'ifo ka midana cisme iyo inuu ilaashan yahay khad aan ku dhicinna <coughs> kaana u arki mayno walaa nukhaalifu ijmaacahum almuctabar khilaaf mayno ijmaacooda yani maaragtay muctabarka la tixgelinayo ee waddadiisii haysta wanabrau ila allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baribaro bara noqonaynaa min kuli fikratin fikrad kulligeed tadcanu fiihim duraysa aw tattahimhum bilcamaala ku tuhmaysaa maaragtay basaasnimo iyo dabaaldhig filmiya wax noocaasa aw tusqid marjiciyatahum ama in loo noqdo oo dee culimada marjiciyadooda raba inay rido nooc badan baa shaqaynaya oo culimada intaa duray wax ka sheegaya dantooduna ay tahay in saaxada ay banneeyaan oo dadkay ka horbaydhaan oo khayrkay sheegayaan waxa sheegayan maaragtay laga waayo meesha oo adiba ku roon yahay maaragtay kalsoonida culimada lagu qabo la waado marka kuwa waxaa samaynayaan ilahay wa meel uga dhah marka culimadu waa dadka caarifiinta ilahay yaqaana ee diinta ku dhaqmaya ee aqoonta diinta u leh ee waxa weeye fatwada iyo ummadda diinta u fatwoonaya u sheegaya waa hudaat الnaas waa dadka hadaynaya waa kuwa rasuulku a salawaat ullahi wasalaamu aleyh laa tazaalu طaa'ifaة min ummati qaa'maة bأmri الlah laa yadurhum man khaalafahum aw qaadarhum xatىa yaأtiya amr الlah wahum ظaahiruuna calى الnaas imaam bukhaari markuu ka hadlay daa'ifada wuxuu yihi hum ahlu اlcilmi waa dadka ahlucilmiga axmedna wuxuu yidhi in lam yakunuu ahl xadiiث falaa adri man hum anu ciddayin garanmay haddaan ahlu xadiidka hayo qaadiciyaad baa fasira wuxuu yidhi hadalka imaam axmed wuxuu ujeedaa ahla الsunna waاljamaaca waman yactaqidu madhab ahli xadiiث ahlu sunnaha loo jeedaa iyo ciddii caqiidaysan madhabkooda soo ma aragti marka waxa weeyaan dee culimadu mawqifka ahlu sunna ay ka qabaan ahlucilmiga waa in la weyneeyo la ixtiraamo oo laga aadaabsado oo dadkii dhintayna loo duceeyo wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna bاliimaan walaa tajcal fii quluubina ila liladiina aamanuu rabbanaa inaka rabbana waa kii imaam maalik lahaa shiicadu ama raafidadu fayga waxa kuma leh de waayo waaba gaalaysa ayagu maxay u duceeyeen abu ismaaciil asaabuuni kitaabkiisa caqiidat salaf asxab alxadiis wuxuu leeyahay waxdaa calaamaati ahli sunna xubuhum liaimati sunna wa culamaa'iha wa ansaariha wa wliyaa'iha wa bugdihim liaimati اlbidac calaamaadka lagu yaqaan ahlu sunnaha waxaa ka mid ah inay jecel yihiin aimada iyo culimadooda iyo dadka ay u hiiliyaan ahlu bidcana ay neceb yihiin dee rasuulkaaba salawaatu ullahi wasalam aleyh wuxuu leey laysa minaa man lam yujil kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqa xadidka imaam tirmidi axmed waa xadiid xasan axmed baa wariyey fi saxiix ijaamic kun afar boqol saddex afartan buu kusugay xadidka raqamkiisu ibn cabaas wuxuu odhan jiray laba sannadood baan sugayey cumar bkhaaab inaan masa masale weydiiyo maa manacanii minhu ilaa haybata haybadaan ka haybaysanayo yani maarata ixtiraamka ayuu maarata muddahaas ka qaatay waynu soo marray maan xadiidka bukhaari baan kuso marray waa garata ma laki markii damba lahaa eh, maxay ahayd armania ya a waxaa kale oo eh, la diidan yahay in laga digtoonaado culimada bikayri xaq in gaf loogu xukumo hebel waa qaldamay hebel waa kadaab hebel waa mubtadic hebel waa caynka hebel waa caynka arrimaha noocaas ama la duro waa waa khaiir jiddan dad diinta ilaahay faafinayo khayr ka shaqaynayo oo ahlu ah in si yaroo haw yar loogu dhiirado waa arrimaha khatarta weligeedna maankaas waa iska jira imaam shaafici waxay ku yidhahan waa shiici ya waa raafidi xaggee la joogaa markaasaa waxaa imaamu dahabi wuxuu le kitabka sir aclaam nubalaa mujaladka tobnaad safxadda sideed konton sagaal iyo konton man zacama ana ashaaficiya tashayaca fahuwa muftarin walaa yadri maa yaquul waa nin beenawaasa been abuur ah ninka yidhaha imaam shaafici baa shiica waa wey wuxuu ku hadlaya nin og maaha rabiic binu sulaymaan wuxu uhi xajajna maca biqaacidi khayfina wannaaidi hadal dheer buu soo taxay in kaana rafdan xubu aali muxammadin falyashhad aaqalaani anii raafidi rasuulka jacaylkiisa iyo salligaa iyo kudhegaanshaha uu nabiyu lahi maxamed hadigiisa ku socdo baa loogu aanaynaya inuu yahay shiicdii mogti markaasu hadday noqotay jacaylka nabiyu lahi maxamed shiicanimo hadday noqotay magacu daari wax yeeli maayo waxdoodna dhaha somalia <coughs> saasay tahay haddana ahlu sunnuhu waxa weeyaan waxay arkayaan dee qofkan culimadii waa gafi karaya oo macsuum maaha si hadda halkaanu ka maqlin hadalka ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiin mujalladka labaa sabcada sideed iyo soddon wuxuu leeyahay kitaabka madaarij saalika shaykhu lislaami xabiibun ilayna markuu madaarij saalikiin shaykhu islaam leeyahy kee buu jeedaa ya kor qolcod dee intee ma ya oo ismaaciil harawi saxwi waa kitaabkan dee manaasilka ninka qoray marka waxa weeyaan dee qof kastaaba oo nabiy maxamed ahayn hadalkiisa waa la waana la qaadan karaa waa la tuuri karaa soo eh, wixii aan xaqa waafaqsanayn waa laga tegaya meel kaloo waxoogaa masala ku qaldamay markuu tacqiibinayeyna yani hadda fi u fiirso sida had goor culimadu ninkan sheekha ah eh, waxyaabaha marka qalad ka dhici karo qaladkaa ka dhacay maaha inay dumiso mustaqbal wuxuu ka soo shaqayn jiray weyg o dhan hebel baa qaldamay waa inkaan qaas waa bidci kaas waa inkaan ma wuxuu yidhi walaa tuujibu hadihi zallatu min shaykh اlislaam ihdaara maxaasinih wa isaa'ata danni bihi famaxaluhu min alcilmi wاlimaamati wاlmacrifati wاltaqadumi fi طariiqi الsuluuki almaxalu aladi laa yujhal wakulu axadi famaakuudu min qowli wamatruuk ila almacsuum hadal culus wey somarka zallada ka dhacay sibiraashada ka dhacday keeni mayso wixii wanaaga u lahaa inay burismo mar haddii cilmigii iyo dadaalkii iyo wuxuu ka shaqaynayey de waxa wey meesha inay taallaa so maaragta marka waxa weeyaan dee mawqifkaasa la doonaya culimada in laga qaato layska ilaaliyo oo tacadi iyo xadgudub aan la samayna albaab alcaashiru waa baabkii afraad tobnaad wuxuu yidhi alistidlaalu wاnnadaru wاlfahmu istidlaalu wاnnadaru wاlfahmu ka hadlaya istidlaalka waa istifcaal baa laga keenay waa طalabu daliil daliil dalbasho ayaa la yihahdaa marka baabka wuxuu ka hadlayaa qaabka wax loo daliishado nusuustan iyo adilaadkan qaabkee loo daliishanaya fahamka diinta ka qaadanaya see u qaadanaya see maxay tahay qawaacidda loo raacaya <coughs> muxuu yahay wadadaad marayso waana meesha lagu kala tegey waa muhim baabkani qiimihiisa gaarka wuli waa meeha lagu kala tegey ahlu sunna iyo firaqda iyo dawaa'ifta kale meelaha kula tegaan bay ka mid tahay oo haddii koor deebciyaalka iyo miqyaaska fahamku waa ariiqa istidlaalka ariiqa loo daliishado cilmiga sidee naskan qur-aanka ama xadiidka iyo xaggaad maraysa maxaa daliil ku ah yaad u raacaysa yaa u raacaysa waa meeha lagu kala tegey marka wuxuu yihi kitaabu manhajuna fi اlistidlaali huwa manhaj الsalaf الصaalix ahli الsunati waاljamaca ogadhaas baa meesha kuta macnaa waxa weeyaan manhajka istidlaalka ama dayli dalabku waa ariiqadii salaf الصaalix ahlu الsuna waاljamaca ay wax u daliishadaan baanu marayna saasay la wanactamidu fi اlcilmi wاlcamali cala اlkitaabi wالsunati wاlijmac wاlqiyaas صaxiix waan ictimaadaynaa cilmiga camalka iyo waxaan ku soconaa kitaabka iyo sunaha iyo ijmaca iyo qiyaaska waa masaadirtii asalka ahayd ahlu sunna ay daliishadeen wالsunnatu hiya kulu maa sadra can rasuuli salى الlahu alay slm غayr اqur'aan sunnuhu waxa weeyaan wax kastoo ka soo furay rasuulka aan qur-aanka ahayn oo mima yuqsadu bihi tashriic اlumma min qowli aw ficli aw taqriir oo loo qasdinayo jidayn dadka loo ummadda loo jidaynayo harci loo tashriicinayo oo ama hadal ah ama ficil ah ama taqriir ah marjici uu ku sheeqaday alkuliya lictiqaad اlakhri markaa sunu sidiisaba halka waxaad moodaa tacriifkan inuu yahay tacriifka usuuliyiinta oo kale usuuliyiintu ay ku tacriifiyaan ilaa dee sunaha marka la tacriifinayo qolobaa si u tacriifisa maalan muxadisiintu waxay yidhaahdaan maa uira can nabiyi sal lla slam min qowlin aw camalin aw taqriirin aw sunati khuluqiyatin aw khilqiya aw siirati sawaء kana qabla اlbicثa aw bada am bacdaha saasaa waa wixii laga soo guuriyay rasuulka oo qowliga ficli wax walba ah ama oo ka hadlaysa abuurkiisa oo ka hadlaysa maxay akhlaaqdiisa oo ha ahaato qabla albicitha ama bacda albicitha ha ahaato marka waa siiradii warankii waxaasoo dhan waxay soo galeen sunni waa waxaa la odhanaya waa sunnii rasuulka mararka qaarkood fuqahadu markay ka hadlayaan sunnaha الsunaةu maa qaabla waajib hada masnuun wahada waajibu waa bay odhanaya soo ma mararka qaarkood kutubta caqiidada waxaad arkaysaa sunaha markay isticmaalayaan muxuu qaabilayaa bidca fulan al calى الsuna ebel wuxuu ku taaganya sunihii macnaha wuxuu khilaafay maxay mubtadic maaha mararka qaarkood waxaa lagu iطlaaqaa sunaha camalka saxaabada maxaa u daliila عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين marka halka waxaad moodaa tacriifkan waxoogaa wuxuu ku jira un xagga usuulka oo tashriica iyo baabka loo qastiyo wuxuu yidhi walaa walaa walaa tahbutu الsunaةu إila biisnaadi haabiti xasba alqawaacid alatii wadacaha culamaء اlxadiiث sunuhuna sugnaan maayo ilaa sanad haabit ah marka dee culama xadii qawaacida dejiyeen in lagu soconayo waxaa weeyaan qaabkaasuba ku sugmaya qawaacid eh, alati wadacaha culama xadii lidalika walaa yuxtaju bima lam yahbut can nabiyi sal اla alay slam la xujaysan maayo eh, waxaan ka sugnaanin nabiy llaahi maxamed salawaatu اllahi wasalaamu alayh oo daliil aan rasuulka ka sugnaanin xadiid ahayn dee la deliishimaya ixtijaaj geli maayo wanaraa ana cadama اlاltizaami biqawaacidi ahli اxadiiثi wالsunati في التصحيiح والتضعيiف bاab min أbwaaب الفتنة والتaراacم بالdiin waxaan arkaynaa bay leeyihin lجnadu inaan haddii la iltizaami waayo qawaacidda ahluxadiidka iyo sunaha baabka taصxiix iyo tadciif marka laga hadlayo waxaa meeshaa imanaysa baab min abwaaب الfitna bay noqonaysa iyo aلتaraacum bالdiin diinto lagu ciyaaro haddii qawaacidan lumiyo waxaa soo baxaya markaa taraacuddin walidaalika waxaa aada uga hadlay masaladaha oo si aada u qeexay imaamu shaatibi kitaabkiisa alictisaam la yidhaahdo oo yaani waxaa khilaafsan masalada nimanka la yidhaahdo mubtadicada marka wuxuu leeyahy baabu u samaystaa baab baabka afraad fii ma'khadi ahli اlbidaci bilistidlaal buu ku magacaaba kitaabkaas ku noqon doonta fii ma'khadi ahli اlbidaci bilistidlaal yani meelaha lagu haysto iyo waxyaabaha lagu lagu hayo ahlulbidaca istidlaalkuna si udaliishadaan marka soo tahay wax fara badan wuxuu leeyahay fa minha اctimaaduhum calى axaadiiثi اlwaahiyati الضaciifa wاlmakduubi fiiha calى rasuuli اllaahi salى الlahu alay slam waxaa ka mida bu inay ictimaadayaan axaadiiث daciifa iyo kuwa mawduucaadoo been abuur ah walatii laa yaqbaluha ahlu صanaacati اlxadiiث fi اlbinaa'i calayha oo markaa ahlu xadiidka aanay aqbali karayn bay soo deliishanayaan buu yihi istidlaalkooda ay masaa'ilka deliishanayaan waxaa ka mid inay axaadiista daciifka ama mawduucaadka ay deliishanayaan markaasuu tusaalayaal ka bixinayaanoo ka xadiidi اliktixaal yowmi caashuuraa wa ikraami diiki اlabyad wa akli اbaadinjaani biniya wa ana الnabiya tawaajada wahtaza cinda الsamaac xataa saqada ridaa can mankibeyn wamaa ashbaha dalik mujaladka koowaad sabxadda laba boqol afar iyo labaatan ilaa laba boqol shan iyo labaatan baad ugu noqonaysa wuxuu leeya waxaa ka mid a fadliga ku sugan in lasoo idhakuusho yowma cashuura iyo in la maamuuso diigka diigga noociisa cad digaagga ka diigga ninka kiisa cad iyo baalka baadijaanka le khudaarta baadijaanka la yihahdo oo niya haddaad u cunto isagana mana dee waxbaa laga helay bay leeyihin soo maaragtid iyo in rasuulku xadreeyado marka u jibooday gooy uu ka dhacay waxaas markaa rag ba waaa soo xajiis ka dhigtay mawduucaad oo daliishanaya ila waa meela lagu kala tegay istilaalku waxaa lagu lumay markaa dad badani inay axaadiis mawduucaada ama daciifa ay axkaam ka ratibayaan markaa taas waxay khilaafsan tahay manhajka manhaj ulislam cinda ahlusuna wal taasa markaa culimadu halkan ku qeexeen oo barnaamijkaas taas ku salaysanya marka wuxuu yidhi والسنة بمنزلة كتاب الله عز وجل في وجوب الإيمان والعمل بها سنه هو منزلة كتابك يالا حق رمين ترى رمين أيو إيا عمل فكر وعمل فريو iyo wa fi lictiqaadi annaha min allah iyo in la caqiiday sunnuhu inuu xagga alle ka yimi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa man yuطic rasuula faqad aطaaca allah ya ayuha aladiina aamanuu aiicu اllaha wa aiicu rasuul marka waa weya dee sunuhu waa manزilat kitaab manزilat kitaab xagga marka laga ego waxaa lagu kala bedelay waxa weeyaan dee qur'aanku waa mutacabad bilafdihi macnaah lafdigiisa lagu cabudiya macnahaanba laakiin de alfaada axaadiida lagu cibaadaysan maayo waxaan adkaar iyo ducooyin waasahay adi marka waa weyaan maxaa tahay nisbada markaa ka dhaxaysa cilaaqada sunnaha iyo kitaabka maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa ko muxuu soo geli karaa muakid buu noqon karaa sunnuhu adilo fara badan qur-aanku sheegay baa axaadiiduna xoojinaysaa muayinu tahay waa qodob maxaa kale bayaan inay tahay caddayn oo mujmalka mujmalka qur-aanka caddaynaysa maxaa ka mid ah tusaale maxaa ka mid ata ah mujmalka qur-aanka soo caddeeyey ha ha aqiimu salaa aqiimu salaa haddii lagu weliyo salaanta ooga ilaahay yidhi dee salaad see loo ogaya shanta salaadood axaadiidka lagu sheegay rakacaadka axaadiidka lagu sheegay marka bayaan mujmal waa meesha ku jirta sheekahaas oo caama bay takhsiinaysaa maxaa ka mid ah ya mufasira waa ta de tusaalayaashayna keenta baa rabay soo qaba dhigateen wasaariq wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma dee cumuumkeeda waxaa lagu khasisayaa rubu diinaar soo maa ilan ila tuug kasta gacan lagoyn maaye cumuumka wasaariq lafdiga waxa soo galay kii qalin xaday de wasaariq soo maa qalinka ka xaday ka jeebkaaga hal doolar kala baxay soo tuug la ohan maayo la gacni baan goynaya yah rubu dinaar baa isku sheegay mulaqa ayay qaydaysaa sunuus qaydaya mulaqa qur-aanka buu qaydaya aayadda nafteed ka daliishan karta ya fakdacu aydiyahuma dii gacanta aydiyahum ad halkaas ma tegi karto intaas ba iyad waa la yihahda lakin suna muxuu ku qayday intaas ku qayday ayaa tawdiix mushkila meelo qaarkood oo rasuulku da caddeeyey oo maaragtay markay yidhaahdeen kii ninkii habeenkii muxuu ahaa xataa yatabayan khayط اabyض min alkhayط اlaswadi min alfajr dee rasuulka ba caddeeyey ninka xalig iska haystay hawsha watay soo ma maxaa kale suna mxuu xukun zaa'id u wataa sax maxaa ka mid xukunka zaa'idka haye laa yujmac bayn marati wa camatiha inaanad ill waaa leeyahay maarata aayaddii xurimat calaykum umahaatukum banaatkum akhawaatkm uxila lakum maa waraaa dalikum ba wi intaa kas ka bani ka dambeeya haddana de xadiis waxay sheegtay inaanay banaanayn aljamcu bayna marati wacamati aw aljamcu bayna marati wakhaalati akhiri xunka ziyaadana wata adugu saa waad karaysa marka wuxuu yihi waman ankara xujiyata الsunati wa kownaha masdara litashriici faqad kafar qofka inkira sunnaha xujiyadiisa wa masdar inay tahay litashriic masdar masaadirta <coughs> tashriica laga qaata inay ka mid tahay faqad kafara waa qofka inkira oo xadiidka rasuulku waa kii ahaa waxaa iman doona xilli waxaan ogaa arki doonaa nin mutakian calaa arikati oo markaygu iman doono oo waxaan amray waxaan reebay odhan doonaa odhan doonaa maa wajadnaa fi kitaab illaahi yani maaratay natabicuhu waaan kitaa kitab kale waan kaloo qaadan waa kale shaqa kumalihi kuwaas waa joogaan sooma maxaa la yihahdaa quraaniin baa la marka noocaas de waxa wey waa waa nooc jira inkiraada qur-aanka iyo sunnaha la inkiro inkirka sunuhu oo sunaha qofku inkiro waa uruq ahlbidaca waxaana kow ka ah muctasilada si sariixa oo jariic ku jirto qaraska xoornimo ninkii la odhan jiray amri camri ibn cubayd imaam muctasila markuu loo sheegay xadiidkii xadiidka cabdillahi bn mascuud ka warramayay maxaan ku dhahdaa afartan afartanka abuurka ka warramayay qadarkuna de qadarkiiba ku jiray aad buu xadiidka uga xanaaqay markaa sanadka rijaajan in usoo qabsada wuxuu yidhi low samictu acmasha yaquulu haada lakadabtu acmash haddaan xadiidka ka maqi lahaa waa ku beenin lahaa buuri walow samictu min zayd bni wahab lamaa sadaqtu ma rumaysteen haddaan zayd bn wahab ka maqlo walow samictu ibna mascuud yaquulu haada lamaa qabiltu ibn mascuud haddaan ka maqlana kama aqbaleen walow samictu rasuula اllahi sal ا sl adaan rasulka ka maqli lahaana yaquulu isagoo ku hadlayaan haada la radadtu waan radin laha isagoo rasulka ku hadlay daan qiraan walow samictu اllaha yaquulu haada laqultu laysa calىa haada akhadta miihaaqana ilaahay isagoo sheegaya xadiidkan haddaan ka maqli waxaan ohan lahaa ballankaad nala gashay karimaha bal habaarqabaha taad ka hor ninkaas waa camir bn cubayd imaam muctazila wuxuu waxaad ugu noqonaysaa miisaan ictidaal mujaladka saddexaad sifada laba kun sideed iyo tobaatan siyar aclaam nubala mujaladka lexaad boqol iyo afar oo muctasilada inkaartu meesha kaga dhacay dee istidlaalkooda waay waxay marka horeba tashkiil gelinayaan cadaalatu naqla raggan soo naqliyey oo saxaabadii ah iyo qudhoodu shiicaday kala mid yihin gaaraysiinayaan saxaabada oo bacda maqtil cismaan wax badan baa gaaloobay oo faasiq noqo bay yihudeen saxaabadii markaa lama qaadan kara xadiia waa la sheegaya waxay kaloo leeyihiin waxaa la yidhaha taqdiimu daliil caqli cala daliil naqli daliilka caqliga in laga hormariyo daliilka naqliga suma oo qaaciday leeyihiin aamidii ragle ay keenaano idaa tacaarada alcaqlu wاnaqlu wajaba taqdiimu اlcaqli haddii caqliga iyo naqligu iska hor yimaada waxaa waajiba e in caqliga loo hormariyo maxaa yeelay awala liannahu laa yumkin aljamcu baynahuma caqliga iyo naqliga lama jamcin karo ada tacaaruday buu leeyahay walaa ibtaaluhumaa labada in la wada buriyana suuragal maaha walaa yuqadamu naqlu naqligu waa xadiidka iyo qur'aanka naqliga la hormarin maayo maxaa yeelay lianna alcaqla aslu caqliga asala lianna alcaqla aslu naqli caqligu isagaa naqliga asal ah markaa shaygii asalkaa farci lagama hormarin karu leeyahy falow qadamnaa calayhi naqla labala alcaqlu haddaynu markaa naqliga hormarino xadiidka ama aayadda caqliga ka hormarino waxaa buriya caqli waxaasay ku hadleen qaacidadaas bay ku burburiyeen adiladii nusuustii kitaabka sunnaha markaasaa ibnu taymiya uu ka qoray kitaab sideed mujalladooda hadalka maxaa la yidhaha da tacaarudun ah, tacaarud bayn caqli wanaql sa waxaa kale oo sequlis facal uga hadlay ardaygiisi kitabka la mukhtasar الsawaaciq اlmursala calى اjahmiyati wاlmucaطila baab dhanolya kasru daaquut aلثaani markaa daaquut buu bixiyey qaacidadaas waa qaacida daaquutiya si aadoo marka u burburiyey sheekuna dee kitaabka laftiisa ka garaysa dar-u tacaarud bayn alcaqli wالnaql marka in laga saara meeshaba tacaarud baa dhihada oo صريح المعقول لا يتناقض مع صحيح المعقول مع مع مع صحيح النقل oo kale صحيح المنقول يعني caqliga fayow ee caafimaad qaba iyo daliilka صaحيixa ah ee rasuulka ka sugan salawaatu الlahi waسلام عaليه tacaarud male dhexdooda marka horeba marka waxa weeyaan dee raggaas hadda waxaa daba socda kuwa badanoo habaarqabayaaloo hadda caqlaaniyiin ah baa daba daba taagan oo muctasiladii hadda kuwaasaa bedelay muctasiladii waa jokaya quloodu laakiin nooc hadda soo baxay waxaas logic maaha waxaas caqligal maaha waxay ku leeyihin gabadha iyo maarata gabadha iyo ninka iyo qofka dumari waagaa laga hadlayo lidi kar mid ah adunseyn iyo qof dumar iska guriga joogto iska miskiinada oo shaqaayn iyo waad <coughs> ka sheekaynaysaa <coughs> haye hadda waa iska barofesoorado iyada qudheedu mishaar bay qaadataa lacagtu waa iyada ka dakli badan waa waa maaragtay hawlaha wada maamulanaya marka waxay weynaysaa rofesoradu wiilka iyo weyn loo kala baraa marka isbedel baa ka dhacay adduunka isbedelka weyn la ilaaliya kuleeyahy wax un caqliyaal caynkaas taqriban marka macno way kuma fadhiyaan eh, laakiin meel bay higsanayeen nimanku qoray daba socdaan la soco <coughs> marka wuxuu leeya <coughs> ageynu marayn muxuu yidhi umana kala soomaayo hay waay وجميع علماء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن دونهم يصيبون ويخطئون علماء المسلمين دمانتooda rasuulka ku ka dambeeyey oo saxaaba leh faman duunahum yusiibuuna ويخطئون waana asiibaan waana gafaan walaa yuqbalu qowlu qaa'ili minhum yukhaalifu nasan can illah aw can rasuulihi sala allahu alay wasalam qof khilaafay nas qur'aan ah ama xadiidka rasuulkana ah, qowlkiisaas muctabar maala qaadan maayo wa annahu laa qowla liaxadin min albashari maca qowli nabiyi sal alla alay slam yani qof bani aadam oo bashar ka midana qowlka rasuulka waxaa weeyaan dee agtiisa wa kasoo qaad male mar haddii rasuulku yidhi idaa jaa nahru llahi batla nahru macqil warkii kalo dhan mesha waa ka baxay walaa nacdilu can الnasi الصaxiixi walaa nucaaridu bimacquuli walaa dawq wuxuu leeyahy walaa nacdilu ka leexan mayno can inasi الصaxiix naska صaxiixa ah ka leexan mayno walaa nucaaridu bimacquulin shay macquul oo caqligal waxay ku sheegaanna ku caaridi mayno walaa dawq dhadhan iyo kashfi iyo jibe iyo riye iyo waxaana waxa weeyaan ku caaridi mayno qowlkaasina wuxuu radinaya markaa dee istidlaalkii ahlu sunna ka hadlayahay rag badan oo ahlubidaca waddadoodu radinaya oo kitaabka haddaynu dib ku noqono ictisaam lishaatibi markuu taxayey istidlaalaadka ay daliisha waxay daliishanayaan qolyaha ahlubidacu wuxuu leey wa minhaa ضid hada wa huwa radduhum lilaxaadiidi الصaxiixa alatii jarat غayra muwaafaqati liaغraadihim ومdاahiبهم ويدعوuna أنها مkhaaلفaة للمعقuuل waxaynu soo sheegnay inay jiraan qolo buu soo sheegay markii hore أxaadiista mawduucaadka iyo ضaciifka daliishanaysa halkana wuxuu leeyahay kuwaa kaloo ka soo horjeedaa jira iyagu waxay radinayaanba أxaadiiثii صaxiix ahayd laakiin aan waafaqsanayn أqراadooda iyo madaahibtooda oo waxay leeyihiin waxay khilaafsantahay macquulka kalmunkiriina لcadaabi الqbr والصراط والميزان ورؤية الله يعني waa kuwa inkiraya maxay cadaab ulqabriga inkirayaan waada muctasiladii iyo culaha lahaa iyo siraadka iyo miisanka waxasna bay diidayaan marka nooca shaatibi mujalad kowaad sabxadda laba boqol kob iyo soddon buu kaga hadlay oo marka ka warramaya inay jiraan waana mucaaradu macquulka marka halkaas ku socotaa annagu markaa wax macquul yaha ku caaridi mayno nimankaas waxay caqliga ka hortimi niwayaadu ragga waxaa akrin jiray kutubta ah oo fakarkaas uu isoo hoos galay markuu bukhaariga akriyayay oo ka hadlay meelaha maaragtay khuruuju daabe iyo nuzuul ciise iyo bukaari bukhaari barate maxaa baa laga dhex jirto kuleeya bukaari bukhaari barate maxaa baa laga dhex jirto ilahay ka cafiyo taarikta lugta masala marka waxa weeyaan waa manhaj khaطira walaa dawqin meeshu kaala yahayna dawqaasi waa waa waa suufiyada baabkeedii oo isdaalaadkooda nooc kala yihaadoo shaatib wuxuu leeyahay waxaasoo lagu taxayaa kitaabkaasi wa adcafu haaulaa'i اxtijaajan qawm istanaduu fii akhdi acmaali almaqaamaat waxaa ugu xujo liita wi waxaan soo taxay ee aqwaam ah qole wax deliishatay kuwa maqaamaad waxa la yidhaahdo iyagu deel ka dhiganayo odhanaya ra'aynaa fulaanan nin rag nin raggii culamada ahaa dhintay oo saale xeer baan ku riyooday fa qaalanaa utruku kada wacmalu kada wuxuu yidhi ka taga waxaa sameeya aan waxaan eh, shaqeyn baan ku riyoodo ui intaasoo neef adhiga hala qabo kaasaa dad si abaar baa inaysa roob ku do kaasaa dadku xoolaa qalqalaya baan ku riyooday warabama qaala bacdum bu yihi sheeku in qaarkood ahaan baa la arkaa ra nabiya fi nawmi faqaal lii kada eh, rasuulka riya ku arko waxay waxaa sameeya buudi marka noocaasi waa nooc ku dhowda moogtahay khatar oo eh, nooc inxiraafka ah infraaf ka mida weeyaan weli kugu sii liitaa oo riyooyin iyo jibbe iyo waxaasaa diin u ah diintooda waa manaamaad iyo waa kuwa dee sheeganaya maarata leeyihiin maaragtay dib kury ohanaya cilmu daahir iyo cilmubaadi diinta uqaybshay oo kale idinku dhib male waxoogaa daahirkiina iska wata lakin annaga waxaanu haynaa h hawlo kale oo baatin ah. wanarfudu alistidlaala bima laysa bidaliilin waxaanu inkiraynaa rafdinaynaa in la deliishado waxaan daliil ahayn iyo walistidlaala bibacdi nusuusi duuna bacdi waxaanu kaloo radinaynaa oonaan ogolayn in la deliishado nusuusta qaarkeed qaarna laga tago manhajkaasi waa manhajka firaqu daala in nusuusta qaar la deliishado qaar laga tagto oo asalku waxa weeyaan jamcu nusuus alwaarida fi masala maala masale marka laga hadlayo nusuusta ku tiba o dhan in laga maro oo lagu camal falo nusuustaasoo urursan way ka soo baxay aimadu ay kala soo baxay in lagu camalfalo daynu tusaalaha soo qaadano firqooyin kalo mata hadda khawaarijta oo kale iyo murjiada khawaarijtu eh, waxay daliishanayaan aa baabulwaciid bay ku yimi baabulwacdina faray kala baxeen waa dhanciir oo wax balbaluda-ah marka adiladii qayb bay qaatay qayb ka tageen waa dalil dhanciir ah marka waxay odhanayaan balaa man kasaba sayi'atan wa axaadat bihi khaii'athu fa asxaabu naari way khaalidun qofka marka gaf ku dhacay ee macaasi ku dhacay waxaway kuwaas waxay ku waarayaan naarta laa yadkulu janna qaaicun nin riximgoysa geli maayo marka waxa laga yaba inay gaalaysiyan ay macaasi ku gaalaysiyaan laa yadkul aljanna man laa ya'man jaaru wawaa'iqa waxay ka tageen dee nusuustii kale in alla laa yakfura yushrika bi ويغفر ما dون ذلكa لمن يشhاء bay ka tegayaan qolyahan kale ee la yidhaahdo murji'adu iyaguna waxay ku dhegan yihiin baab اlwacdi man shahida marka kuwaas horta waciidka ilaa weyno waxay ka tageen yakruju min الnaar kuwa maala khawaarijtu iyo de waciidyadu yakruju min الnaari man qaala laa ilaaha ilا الlah wakaana fii qalbii min alkhayri maa yazinu shaciira ila maanadil fara badan murjiadu iyaguna waxay jaanibka wacdigay xoog saareen man shahida an laa ilaha illa lah wa ana muxamada rasul xaramahu llahu cala annaar marka waxa weeyaan mar haddii tawxiidkaad ku dhawaaqdo iimaankaagu waa ka iimaan jibriil waxaad doonto waraaqa marka waxaad doonta samey jannada iyo way surantihin naarna cil saari maysid waxay ka tageen markaa nusuusta waciidka oo kuwii tukanaya baa leeyahay tadruna mali muflis wa ninka muflis kama taqaanin waa nin maalinta qiyaamada salaad buu la yimi soom buu la yimi oo zakuu la yimi waa yimi isagoo kaa caaya oo kaa dilay oo kaa waxasibay markaasaa wi xasanaadki marka laga gurto oo hungo ku soo dhaco ayaa inta ku waxsiyeedkaago ah laga qaado korka laga saaro maanata lagu tuuraa xadiidka noocaas bay diiye marka ahlu sunnu waxay qabaan oo isdilaalka in adilada la jamciyo mana aha caqiidada keliya baabka wixii masalada laga hadlayo baabka w adila ku yimi in la jamciyo oo markaa calaadawa waay ka soo baxa jamcintaas lagu anfao xataa marka qaarkood dadkan sunaha naftiisa dhexdooda ba islaalaadkoodu iska kala daaqitay gogashadu way iska jirtaa meel kastaba oo marka laga hadlay maalan madaxda iyo tacaamulkeeda nin baa wuxuu odhanayaa dee rasuulku wuxuu sheegay ninka abwaabta salaadiinta hadii goor yimaada waa fitnoobaa oo waxaa la sheegay man shubahaat istamra ala diini marka meeshan ayaan loo dhawaa ninkan iyo madaxdan iyo meeshan nimankan dawladda iyo agtooda laga cararo waxaa laga inu soo daliishado ibnu maarig oo ibnu culaya waxoogaa dawladdu ku dhawaada iyo gabadheeru duubay fayna riwaayatuka fi sardiha fii dami abwaabi salaatiini markaasaa manhaj baa kasoo saaraya manhaj u ka samaystay manhajkaasuu odhanaya looma dhawaan karo madax agteed markaa ninkii madaxda iyo meel isagoo gelgelaya la arko ama waa murtad ama waa nin munxarifa diin laga qaadan maayo salaadiintu agtaagtaagay halkaas ku baxaya wuxuu indhaha ka laabto ka maqan dee nusuuska inay jirto rasuulku sal addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuul allah qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walaimati muslimiina wa caamatihi marka aimada muslimiinta meesha joogta qudhowdu waxa weeyaan mar hadday ku ogol yihin inaad waxu karto oo jahas ku furan yahay inaad albaabka intaad usoo gasho waano loo jeediyo war ilaahay ka baq oo ummadda eh, waad dhimanaysa waxbaa kaa dambeeya lala hadlo waxaa weeye de daliilka ku faraya oo rasuulku fi saii bukhaari waxaa ku sugan bukhaari wuxuu baabaystay baabu biaanat limaami wa mashhuura wa mashhuuratihi markaa wuxuu yihi xadiidkaasu keenay maa bacaa allaahu min nabiyin wala اstakhlafa min khaliifatin ilaa wa kaanat lahu biطaanatan nebi kasta ama cid kastoo xil khaliifo iyo madaxtinimo haya labo la taliyaan asxaab hoosaad bay laba saaxiibo hoosoo laba ah biطaanatu ta'muruhu bilmacruuf wa taxuduhu calayh biطaano had iyo goor khayrka faraysa wanaaga u sheegaysa war hooy warays jir war ilaahay ka baq war ummadda xoolaheeda iska ilaali war ummadda shareecada ku xukun war ulmiga ka tag warsaa warsaa wabiaanatu ta'muruhu bishari wataxuduu calayh wlmacsuumu man casamahu اllah markaa diladii la jamciyo aan meel lagu wada hashrin oo meesha waa lagu fitnoobi karaa oo ninka waa dhici kartaa inta lagu yadhadhawaado de waxoogaa in la iska aaminso oogaa laaga loo laabo lumana waa dhici kartaa in ninkii maaragtay dee iska ilaalin kara khayrkana u sheegi karaya mowqifkiisa inu qaatana meeshu meel xaaraama nijaasaama haddii la tago oo dadka waa looga sheego somalia marka in manaahijka arkaan qof iska samaysto ummadda ku xashriyo dee arrin sax maaha waxyaa marka qalda imanaysa marka in adilada la isla wada ilaaliyo ayaa muhima wuxuu yidhi wاlxukaamu wاlculamaau wاlfuqahaau wاlaabaau wاlmurabuuna wاlaswaaj wاlawlaadu laa طaacata liaxadi minhum ila fi ma waafaqa amr اllahi wamardaati dee madaxda ama xukaamaad ama culamaad ama aabbayaal ama wixii adugu mas-uul qaadayo xil qaadoo dhani aaco axadna kuma leh wixii sharciga waafaqa mooyaane mardaati laa aacata limakhluuqin fii macsiyati اkhaaliq inama aacatu macruuf waay wanaltazimuu fii fahmi nusuusi اlwaxyi wa walistidlaali biha walistinbaati minha waxaanu iltizaamaynaa fahamka nusuusta waxyiga iyo tafsiirkeeda oo qur-aankii tafsiirkiisii iyo nusuusta tafsiirkeeda tafsir quraan quraan qawaacid ba ilah ku dheh waislaal bihaardariishigeeda iyo walisdibaaطi minha kala soo bixid iyo watarjiici baynaha fahamkan ayaanu maraynaa bimanhaj wuxuu yihi watarjiixi bayna bimanhaji salafi الsaalix ahli quur mufadala kaasaan iltizaamayna bimanhaj baanu iltizaamaynaa salaf saali oo ahli quur mufadala ah wixii baabkan ku saabsan fahamka iyo istidlaalka iyo istimbaadka sidii salafku u mareen aimatu amadaas fiqiga iyo xadiidka dee nooc walba leh ee ahlusunna ah qaabkii wuxu dariishiyey ariiqaday mareen ee ahlucilmigu mareen halkaasaan iltizaamayna wa waxaan arkaynaa ana alislaama manhajun waa manhaj yashmalu alcaqidata walcibaadaat walmucaamalaati wa jamiica shuuni alxayaa waa islaamku waa diin shaamil caqiido iyo cibaado mucaamalaad iyo nolosha oo dhan arrimaheeda waxa weeyaan waa diin shamlinayso koobaysa aan meela ka tegeyn wa lislaama jumlatan wa tafsiila islaamnimada waxaan ku aqbalinaa si duuduub ah iyo si tafsiila intaba ku aqbalina waay markaa wuxuu yidhi wa taqsiimu shariicati shareicadda loo qaybiyo ilaa lubaabi wa qushuur dhuux iyo iyo qolof qolfoof loo qaybiyo taqsiimu baail waa taqsiim baatila ah. oo masaa'ilka sunnaha laga yaaba qaarkood inay edaystaan qaar waxay ka odhanayaan maaragtay waxaan marada gaabsanaysa maaad bal waaad waxaa samayn tahay mid baa waaxu ku uli war saanu ka ujeediyey baarka baad ka yar waxay sidoo markaasuu yii waa farxuunta buri haddii halkaa canqawala gaadhsiiyo xadful lama gashan karo lama socon karo bas aher saasaa fiicane iska yeer may may may anugu waxaan doonaya in xaragooda buli markaa luljiidka mara dhulka jiidiya xaragadii ah marka waa kordhay bal waxaa nagala hadlaysaa ummaddii islaamka meesha la marinayo ba adiguna isbaal iyo maxaa kula dib kululay maaragtay eh, waxyaaba yar baad ka sheekeynaysaa marka diintu wax kamid juziyaadka diinta wax ka mid ihi in la yahay intaas waa iska khushuur Eh, w maara iska sahla weeyaan waa naf lahayn kalfoofsi eh, lubiga oan ka qaadana waa inxilaaf waxaa weye diintu ninkii saxaabiga markuu arkay mid eh, finiin tuuraya wuxuu yidhi jooji waxaad wato rasuulkaa reebaya rasul finiin muxuu sheegaya wallahi laa ukalimuka abadan hadal caynkaas sheego weliga kula hadli maayo rasuulkaa saayida kula hadla caynkaas hati uu ka dhaqaaji marka diinta ku camalfalkeeda iyo fahamkeedu wax sahal maaha way laa shaka in masaa'il kale xoog badan yihiin laa shaka in eh, maaragtay maraati wax kale leeyihiin waxaas waa shay iska badihi oo caadi oo la fahmi karo lakiin marka laga hadlayo camalfalka iyo eh, adigu haddii aadan eh, waxyaabaha sunayaashaa samaynayn maaragtay de shardi maaha inaad inaad tiraahdo inaad markaa ahaanaysato oo inkaar inkiraad loo hor loo hortimaado sax maaha wixii inay kaa nuqsaan yihiin ama inaad dareento ayaa loo baahaya marka waxa weeyaan arrintaasna wuxuu yidhi waa sax maaha ونأخذ جوانب الإسلام المتعددة بان قادنا جوانب الإسلام كلا دوان بالتوازن بان قادنا سي ميزاما مع مراعاة الأصول والفروع ضل إلى كما نستفيد من التراث نقف الإسلام الإسلامي قديم وحديثه wixii kutubay hore cilmigii wixii horreeyey wixii cusubba linajmac saanu kulmina bayn alqadiimi الnaafic qadiimkii waxa muntafic ahaa iyo waljadiid mufiid shayga cusube markaa intaba ka faa'idsayna marka qofka muslimkaahi waxaa weeye diintii inuu wada ilaashado oo wuuu la iman kara lama waay wuxuu yihi walaaraau alcaariyatu can daliili almurajixu tasaawiya aaraada ka maran daliil wax raajix yeela waa waa shay siman wayajuuzu alcamalu camalkaa bannaan biayi waaxidi minhaa tii la doo in lagu camal falo ida طmaanna ilayhi qalb mukalaf qofkan mukalafkii tu ku xasilo watacasub liwaaxidi minhaa mid ka mida aaraadaasoo loo tacasubaana khaطan weeyaan wuxuu ujeedaa tacaarudka adiladeedu waa baab kale adilahooday tacaarudo qaabka loogu socdo waa la yaqaanaa laakiin wixii aan adilo lahayn ee dadku ay adigoo dacwadda iyo waxay ka shaqaynayaan iyo masaalixda aaraa leh aaraada noocaase mubaaxa ah ee sharcigan ka hor imanayn kaa kaasaad samayn mise kaasaad samayn waa waa iska mubaaxa kee la sameeya kii kale udhaataa male waana siman yihiin labadii ra'yi midna aan de daliil gaara wadanin shay mubaaxa sharcigana ka hor imanayn ah marka in loo tacasuba aaraada noocaasna wax banaan maa odog iskumaa dhaafaan wa kullu khilaafin yashaw bayna muslimiin khilaaf kastoo muslimiinta dhexdooda ka dhashana yajibu raddu in la celiya waajiba ilaa kalaam illahi loo celiyo wa kalaami rasuuli sala allahu alay slam maxaa u daliila fain tanaasactum fii shayin farudduu ila allahi wاrasuul والاجتihaadu iyo والاstinbaaطu ilى أحkaami شharciya fardu kifaayati calى الmuslimiin اجtihaadka iyo istinbaadka axkaamta la soo baxo waa fardu kifaaya calى الmuslimiin waxaa loga jeeda dabdiga acmaasha in la dabdiyo axkaamta iyo waxyaabaha qadae la ridaye dad yeesho markaa waxaa weeye ijtihaadkaasi la waajib oo aimadu ijtihaadku maruu fudcayn qofku noqon karaa ninka mujtahidka ah oo maalan meeshuu joogo isaga mooye kale mujtahidi ma jirtaba masaladan hadda taagan waa masale loo baahiyey in hadda jawaabu ka bixiyo si deg uga bixiyo waxaa laga yaaba markaa fudcayn ku noqonto ka hadalkeeda waxaa laa yajuuzu taakhiiru albayaan can waqti اlxaaja ama wuxuu soo geli karaa man katama cilman qofka qariya cilmi oo yani waaa waciidkiisu ahaa waaa waxaa qiyaamaha lagu xakamaynaya xakama naara xaalada qaarkood waa dhici karta inuu noqdo fardu cayn lakiin asalka waa fardu kifaaya muslimiinta dhexeeda in cid mujtahidiina oo axkaamta la soo baxda oo qadaha iyo arrimahaas o dhan la helo ijtihaadkuna waa badlu اlwasci wاljuhdi lilwusuuli ilaa xukmi اllahi tacala fii qadiyati ma dadaal in la bixiyo si loo gaadho xukun oo hay shay xukun ah qadiyat ilmaa in dadaal lagu bixiyo si loo gaadho xukunka ilahi subxana wa wuxuu yidhi wa annahu laa yajtahidu ma ijtihaadi ilaa man huwa ahlun lidalik qof arrinta ahlu ah mooyaane kutubta usuulka ay kaga hadlaan shuruudmujtahid iyo waxa laga rabay ka mujtahid eh, madhab mujtahid eh, eh, maaragtay mulaq wax baa jira imaam shaafici waa laga soo guuriyey laysa liأxadi an yaquula fii shayin xalaalu aw xaraamu ila min jihati اlcilm qofna uma banaa inu shaygaas waa xalaal waa xaraam cilmi inuu ku saleeye mooyaane wa jihaة اlcilmi maa nusa fi اlkitaabi aw fi الsunati aw fi اlijmac fain lam yuujad fi dalik faاlqiyaas cilmiguna waa ka mansuuska kitaab quraanka ama sunaha rasuulka ama ijmaaca haddii la waayana waa qiyaaska marka waa inuu ehlu yahay waajra الnaasi calى futya ajrahum cala annaar dadkaad iyagoo ugu degdega badan futwadana waa kuwa naarta ugu dhiirashada badan warcigooda oo dee qofku inuu islaaliyo ixtiyaad sameeyaa loo bahanya wannaasu fii hada albaabi alaatu abaqaad dadkuna baabkan saddex nooc loo qaybsamayaan marka laga hadlaya baabka kan dee ninka caamiga ahaa iyo nin xoogaa taalib cilmi oo maarata xoogaa warwadi kara iyo mujtahidka marka wuxuu ka horey alcaamiy weeye waa ninka caamiga umiga ahaa fa calayhi an yatabica man galaba calىa danihi annahu min ahli اcilm wاddiin wa inuu raaca cidda uu malaynayo inuu ahlucilmi yahay oo diin inuu saaxiib yahay wa annahu yuftihi bixukmi rabbi اlcaalamiin inuu ufatwoonayo xukunkii ilaahay oo nin ninkaad kabaa ka toonaysa gabaysaa lagaba soo jirta dee nin uu kalsoon yahay isla ninkani khayr kuu sheegay oo diinta kuu sheegay diinta waa ka dhab ninkaas uu saa ku malaynayo baa sheekiisa ah uu raacayayso waa ninka caamiga waalibu cilmi wey ka labaadna ladayhi bacd اlcilmi wاlfahmi waxoogaa waa nin maaragtay waxoogaa baaba'sanaya cilmi waxoogaa buu leyahay fahmna uu leeyahay facalayhi itibaacu اculamaa culamada uu raaco wey isagu wa alabu daliil daliilka uu dalbo wataxari aq xaqana oo aada u raadiyo isaguna de kaa waxoogaa kusoo hordhaamaa marka waxaa laga doonaya inuu dee daliilka raadiyo meesha adigoo aimada maaragtay baxigooda iyo uu dabagalo uuna raaco meeshuu ijtihaad laylehe taas baa waxay tahay xaqi mu raaco wa caalim weeye ka saddexaadna istawfaa shuruud اlijtihaad waa caalim dhamaystirtay shuruud ijtihaadka fa calayhi an yatacaraf cala alaxkaam الsharciya waxaa laga rabaa inu marka axkaam sharciga isagu aqoonsado min adilataha tafsiil kala soo baxo adiladii tafsiilka ah isagu dee mar hadduu mujtahid yahay cid kale inuu taqliidto sax maaha wuxuu yihi nadcu waxaan ku yeedhaynaa ilaa tajdiid اdiini calى hadyi الsalaf wa aimati الsuna diinta cusboonaysiinteeda macnaha waxa weeyaan wixii dadku ay ka tageen sunayaashay ka tageen bidacda faaftay baabiinteeda sunaha noolayntiisa baan dadku ugu yeedhna sidii salafka iyo aimatu ay samayn jireen oo dee dadku aad baa looga shaqayn jiray diinta iyo noolaynteeda walijtihaad baan ku yeedhaynaa limacrifati xukm illahi fi nawaasil si loo garto xukunka ilahi waxyaabaha nawaasisha nawaasishu waaxaadiid اmustajada alatii tatadalabu xukman sharciyan waa shayga xadiiska dhacdada ah cusub ee doonaysa xukunsu inay hesho marka arrintaana si loo helo garashadeeda intaa waxaa imanaya dee xawaadi iyo waxyaaba dhacdooyina cusub waa masaajid fiqiga marka waa in la helaa markaa dad ijtihaadaya si loo gaaro xukunka nawaasisha wاlmustajadaat xasba dawaabit sharciga iyo waxyaaba marka soo cusboonaanaya iyadoo loo eegaya dawaabidda iyo qawaacidda sharciga ah waa mumtaaz kitaabka jiraadu fi cawl almanhaj fi istinbaadi axkaami nawaazi waail cabdullahi in lihaa baan gale kitaabka almanhaj fi istinbaadi axkaami nawaazi ilaa shan boqol socon weeye waa risaala aad u qiima oo mawduuca laga hadlay wanara waxaan arkayna ana dacwata ilaa tajdiid usul fiqi dacwadda ku yeeraysa tajdiid usul fiqi usul fiqi in la cusboonaysiiyo wa duruq istinbaad iyo duruqyada wax lagula soo baxo waa adilati tarjiix si wax loo kala raajiciyo in la cusboonaysiiyo dacwat baail waa dawo baailah haddi usuul fiqigu waa wuxuu odhan jiray sheekh cabdul raxmat ullahi alayh waa miisaanka adilada miisaan waana isagu ka sheegay waa miisaan marka waxaa weeyaan waa cilmi horeeye horeeyey oo saxaabadu ku camal fareen oo haba la yidhaahdo shaaficiya raga imaan bilaabay laakiin waa qawaacid ay salafku camal farayeen oo adilada sida loo kala guro jamcinta qur-aanka axaadiid caamka khaaska mudlaqa muqayadka waxyaaba nocaas oo dhan marka in hadda fakerkii ninki l turaabi iyo waxaaso dhan rag baa sameeyey inaan aan tajdiid samayno marka qawaaciddii la khilaafo diinta lagu ilaahinayo miisaanka lagu ilahay adilada oo ijtihaadaad kale o ansaxan in lala yimaado waa dacwa baila ah. lakin haddii odhan lahay maalan madka qaarkood in eh, de masaa'il laisku khilaafsanya baa jiro oo eh, ku dhex jira eh, kutubta maarata usuul fikiga marka taxriir iyo tanqiix iyo wixii ku samaynaya waxaa weeyaan waa iyadu wax dhibaataa mare baabkaas laakiin taraacubka diinta in lagu ciyaaray qawaaciddiisii usuulka oo leeyahay waa tajdiid oo cusbooraysiinayo oo raggaasi rag bayaanana saa doonaan ka yeelo arrintaas waa baatil bilajinatu wanara waxaa arkayna annahu laa yajuusu ma banaana eh, an yuftiya fi nawaasil nawaasil inuu fatwoodo ila mujtahiduuna almustawfuuna bishuruud ijtihaad kuwa mujtahiinta oofsaday shuruuda ijtihaadka mooyaane dad eh, ijtihaadka gaadhay haddii kale cid uun dee gaari karta inay wuxuun soo saari karto aqoonteeda leh masaa'ilka waxaun gaari karta in la helo ayaa muhima ah si aan taraacu meesha u dhicin eh, diinta xaggeeda saasa muhima ah. in sha allah iskaqabilah tawfiiq subxaanaka allahuma xamdika